والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا وثبت بسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفع وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط wuxuu sheekhu ka soo hadlahayay musطalaxaadka dhowrka ahaa ee kitaabka gundhigiisa ahaa alistiغaaثa alisticaana الtashafuc الtawasul afartaa musalax ayuu sheekhu soo sharxaayey labaynu soo marray isticaane iyo istiqaao waxaa maanta gelaynaa insha allahu tacaala atashafuc ergeyn in lagu ergeeyo shafaacadu asalkeedu waa kalaamu ashaafici lishafiic waa in ninka shaafici ku ergeynaya uu la hadlo ninka laga ergeynayo marka shaafic iyo mashfuucu lahu iyo shafiic baa meesha yaalla marka waxa meesha ka dhaca waa ashafaaca nin baa ergeynaya nin buu ka hadlahayaa ninna waa u hadlayaa danna waa ka hadlaya dantuu ka hadlahayay shafaaca la yidhahday wix meesha ka dhacay nina waa ninka ergeynaya nina waa ninka loo ergeynaya laga dacwoonhaya ee loo dacwoonhaya ha la caawiyo ama ha loo naxariisto ama sida ha la yeelo nina waa ninka la hadlay wax gacanta ku haya boqorka ama maliga ama alla ah hawsha meesha ka dhacayna shafaaca la yidhahdaa saddexdaa mar afartaa qaybood bay u qaybsantaa shafaacadu marka laabudda min kalaam waa in kalaam meesha la helo saasee kutub almacaajim walqawaamiis caddaynhaya xukmu marka shafaaca iyadu muranba maloo tiibuu sheekhu soo gebagabeeyey wuxuu yidhi wa ama atashafucu alabu shafaaca atashafuc waa alabu shafaaca in aad dalbato in lagu ergeeyo tashafucu bilmakhluuq makhluuqa in laga dalbo inuu kuu ergeeyo falaa khilaafa muran kuma jiro bayna almuslimiina muslimiinta inta ka dhaxaysa annahu yajuusu inay bannaan tahay dalabu shafaacati erge in laga codsado min almakhluuqiina dadka ilaahay abuuray uunkaoo dhanba fii maa shayna ay kaaga ergeeyaan yaqdiruuna ay karahayaan yaqdiruuna ay awoodaan calayhi dushiisa oo min umuuri dunya adduunyada arrimaheeda ah arrimaha adduunyada waxay awoodaan inay wax ka qabtaan ama ay ka hadlaan ama kuwa xataa wax laga codsanhaya ee loo taghayaba ay bixin karaan kan laleeyahay wax noo qabana uu qaban karo hawshaas inaysan dhib lahayn muran ma laha buu sheekhu bayna ummaddu marka aan khilaaf ku jirin wa habatat cafwan wahabata uuna ku sugnaaday shaygaas wahabata waxaa sugnaaday cafwan bisunnati almutawaatira sunnadii nebi maxamed ee mutawaatirada ahayd iyo wa waitifaaqi jamiici alumma iyo ummadda nebi maxamed israaceeda waxaa ku sugnaaday ana nebiyana subanaha yaga sala allahu calayh ali wasalam huwa shaaficu ergeeye inuu yahay maalinka qiyaamo almushafacu ergadiisana la qabanayo o la aqbalayo waxay kaloo isku raaceen ummaddu sunnaduna caddaysay wa annahu yashfacu lilkhalaa'iqi uunka oo dhanba inuu nabigu u ergeynhayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo waxaa kaloo ku sugnaaday bisunna almutawaatira wa ijmaaci salafi اlumma wa ana annaasa dadkuna yastashfacuuna bihi nabiga inay ku ergeysanayaan noo ergey odhan doonaan oo wayatlubuuna ay ka dalbahayaan minhu min alrasuul an yashfaca lahum inuu uga ergeeyo ilaa rabbihi rabbigii walam yaqac ma dhicin alkhilaafu wax muran ismaandhaaf ah shafaacada ku saabsan walam yaqac ilkhilaafu fi masaa'il ashafaaca u sheekhu u jeedaa ilaa fi kowniha limaxwi dunuubi اlmudnibiin halkaa masalo bay muslimiintu isku khilaafeen buu u jeedaa walam yaqac ilkhilaafu khilaaf ma dhicin iyo muran bayna اlmuslimiin ilaa fii kowniha shafaacadu inay noqonayso unbaa laisku khilaafay limaxwi dunuubi اlmudnibiin kuwa dembaabay dembigooda tiridiisa nabigu ma ka ergeynhayaa dad dembiilayaal ah dembigooda in la dhaafo arrintaasi muran baa ka taagan wey laakiin in dadku nabiga er, ay shafaaca ka codsanayaan asna alla uu ka shafeeca qaadayo oo unko dhan la kala xukumahayo oo uu saaxibu almaqaami almaxmuud yahay muran kama taagno laakiin tafaasiil min masaa'il shafaaca oy ka mid tahay buu sheekhuu yidhi dad mudnibiina oo dembi galay oo naar waajibsaday in uu nabigu ka ergeeyay dembiga in loo dhaafo ama laga cafiyo taasi muran baa ku jira buu idhi aw liziyaadati hawaabi almutiiciin iyo dad mutiiciinoo ahlu khayra in la kordhiya ajirkooda oo hawaabkooda loo kordhiya labada arrimood ayaa khilaaf ka dhacay hawshaani waa lagu mulaaxadeeyey sheekh labadan qadiyadood ilaa fi walam yaqac ilkhilaafu ila fi kowniha limaxwi dunuubi اlmudnibiin aw liziyaadati hawaabi اlmutiiciin khilaaf buu sheekhu idlaaqay wqad yakunu اlkhilaafu muctabaran waqad yakunu khilaafan shaadan la ctibaara bihi idan tadambaan asaxa khilaafkaas khilaaf jira ma aha waa khilaafu اlkhawaarij wاlmuctasila wاlwaciidiya wa ahli اlbidac laa yuctabar khilaafkaasi sidaa darteed shekhulislaam ibnu teymiya majmuuc اlfataawa majaladka koobaad saddex boqol toban iyo sideed iyo safxaad ka horeeya kuwa ka dambeeyaba wuxuu caddeeyey weliba qaybta horaa sii liidata qaybta ee dambaa sii liidataan ujeedaa liziyaadati hawaabi lmutiiciina muranka ku jira asagu in la sheegaba ma bannaano sidiisuba murankaasi sheekhu marka inuu sheegaba ma ahaynba hatuu xataa khilaaf soo guurayn in khilaafulwaciidiyo nuqdada koobaad ee tawaabul muxuu ahay maxwi dunuubi lmudnibiin khuseeya taa inuu ka hadlunba yahadoo xataa tilmaamo hadduu tilmaamo inuu khilaafkii inuu muctabar yahay iyo inuu hayru muctabar yahay tilmaamay ahayd khawaarij ama nimanka loo yaqaana waciidiyada ayaa tan ku khilaafay muslimiinta intooda kale waana khilaaf muta'ahira oo yimid xadaa bacda ijmaacin saabiq min asalafi min asaxaabati wataabiciina lahum biixsaan marka khilaafka laa yuctabar laa ctibaara bihi waa khilaaf shaada oon muctabar ahayn wey nabigu in uu ka ergeyn qolyo naarta galay na waa sugan tahay bisuna almutawaatira wa ijmaaci salafi اlumma dad muslimiina oo ayagu ahlu khayra inuu nabigu ka ergeynay in loo kordhiyo hawaabka iyo xasanaadkana ayadna waa sugan tahay in muslimiintu inay jannada galaanna shafaacada qaybaheeda kala duwan oo dhan waa laysku waafaqay qaybta hore ayaa qolyo dambe oo khawaarij iyo muctasilo iyo bacdulmurja-a oo markaa xagga iimaanka irjaa ka galay xagga kalena ku ta'auray khawaarij ayaa laga soo gooriyaa zaydiyadu in gooni loo sheega ma aha mararka qaarkood sheekh shawkani kutubtiisa qaarkood khilaafu zaydiya oo ictibaariya masalada markuu marayo laakin zaydiya in la ictibaariya ma zaydiya laano fi lcaqaa'idi muctasila ahaayeen waa muctazilo fi lcaqaa'id amaa xagga furuucda shaaficiyay ahaayeen badankood waagii dambena madhab madax bannaan bay yeesheen oo ilaa qarnigii toddobaad wixii ka dambeeyey madhab madax bannaan bay yeesheen marka hum waxaa weeyaan xagga furuucdana shaaficiyay u dhow yihiin ama waaba yihiinba xagga usuulsha iyo caqaa'idana muctasilay ahaayeen marka laga saari maayo khilaafku waa khilaafu alwaciidiya min alkhawaarij walmuctasila marka labadan qadiyo waxba kama jiraan khilaafkoodu khilaafkoodu maxaan u jeednaa khilaaf muctabara ma aha adilana ma laha daliil muctabarana ma jiro walam yaqul ma odhanin axadu min almuslimiin axad muslimiinta ka mida binafyiha nafyi shafaacati qad ay nafyu shafaacati mutlaqan wax ma jiro shafaacada masaa'il ka mid un baa nabigu sal lay slam marka banka qiyaame laiskugu yimaado ummaddii meesha lasoo tooro in oo ambiyada la soo marona nabiga intii loo yimaado inuu ergeyn oo ummadda la kala xukumi lifasli qada muran lagama qabo in dad muslimiina hawaabkooda xataa mxuu ahaaye nabigu uu ka ergay in la kordhiyana muran ma laha in muslimiinta jannada loo fasaxo inuu nabigu ka ergayna muran ma laha howlahaasoo <clears throat> dhan muranku ma jiro muranku wuxuu ku jiraa dambe ee ictibaarka lahayn dad naar galay oo dembigooda ku galay nabigu ma ka ergeen iyo khayrkiiba inay jannada naarta laga soo saaro oo janna la geeyo taasaa khilaafku ka yimid dambe ee asna khilaaf muctabara ma aha adilat lkitaab wasunna waijmac salaf alumma waxay tilmaameen shafaacadu inay jumlatan wa tafsiilan sugantahay kutub bayna aimadu ka qoreen alimaam alajuri kitaab buu ka qoray ibnu naxaas kitaabkiisa oo waxaa lasoo la sheegay abu jacfar naxaas kitaab uu leeyahay baa lasoo la sheegaa laakiin weli aan aanan arag laa makhtuuطan walaa maطbuucan alimaamu dahabi risaalo maطbuucuu ka leeyahay masalatu shafaaca masale sidaa ku gaaban weeye sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu leey wakadalika shafaacatu markuu aqsaamtii anwaacdi ka soo hadlay shafaacada ayaa wuxuu yihi wakadalika shafaacatu sal slam lilmuminiina yowma alqiyaamati fi ziyaadati athawaabi wa rafci darajaati muttafaqun caleyh bayn muslimiin waa meeshuu asagu khilaafka geliyay ee wuhi aw liziyaadati thawaabi lmuiciin waqad qiila ibnu teymiya waqad qiila ana bacda ahli bidcati yunkiruha xataa ma sugna khilaafkaasi xataa ahlbidca eh, laftirkoodu qad qiilu ku wariyey yuu sheekhu usoo naqliyey qadiyadda marka waa intaas anwaacda shafaacada fara hadda waxba geli laakiin gebagabada waxaa wey aadamuhu wuxuu awooda haddaad tarad iga waa la ogol yahay laakiin markaad shafaaca shirkiya ashafaaca shirkiya ashafaaca asharciya farqi baa u dhexeeya shafaaca eh, atawxiidiya aw asuniya aw sharciya waa maxay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxuu jecel yahay ahlu khayra u ergeeyo una ergeeyo cafan ama ka ergeeyo dad ilaahay raalli ka yahay oo idmay walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa idan ilaahayna waa inuu idmo oo idan la helo man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih ninka ergeynaya waa inuu muwaxid yahay ahlu khayr ah ka laga ergeynayo waa inuu ahlu tawxiid yahay famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin hadduu mushrig yahay shafaaca anfici mayso nabi allow shafaacadooday gaadhaysaan fahiya naa'ilatu man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay-a idan ninka laga ergeyn ee la doonayo hawsha in loo sahalo ee laga socdeed ka hadlayso eed arrimihiisa bandhigayso waa inuu muwaxid yahay wain kaana mudniban dembi kaleba ha ku dhaco faasiq kaleba hanoq laakiin waa inuu ahlu tawxiid yahay ousan mushrig ahayn adiga ergeynaya waa inaad muwaxid tahay haddii kale kaa socon mayso intoo dhanba waxaa ka horraysa ilahay waa inuu idmo ama shafaaca shirkiya waxaa weeye wadaadka la hadal sidiisaba waa iska dhaqaaqaya shafaacada waa midda adduunyada bini aadamka midda alla yahay ma aha midda diineed ee tawxiidiga ay axkaamtu ku xidhan tahay ma ahe waa hadda dhibbaad ninbaad u iman dhibbaad u sheegan waxaad dhii oday hebel ama ogaas hebel ama xildhibaan hebel ama wadaad hebel ayna hawshaa ka raba waanan ka cabsanhaya inuu isoo fiijiyo hebel waadaad isku fiican tihiine bal igala hadal ninkii kabuu gashanhaya inuu kabaha gashadoo ergeeyo ninkaasi ma fasixin boqorka loo socdo iyo wasiirka loo socdo iyo suldaanka loo socdo iyo garaadka loo socdo ma idmin waa iska dhaqaaqi shafaacada waa shafaacada ahli adduunyada wey ta ilaahay hawshaa ma ah ta ilaahay waa inuu idmo inaad shafaaco qaado ishfac tushafac waa in lagu yidhaahdo idan waa inaad hesho markaad ruqsasha dhaqaaqaysaa inaad iska gabagasho ood iska dhaqaaqdo taasi ma soconayso man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi wey laabudda min idnin walaa budda an yakuuna ashaaficu wاlmashfuucu lahu dadka ilaahay subxaanaه wa tacaala oo ahlu tawxiidka ka dhiga waa inay yihiin idan amaa shafaacada in wadaadka la baryo ah oo iska dhaqaaqaa oo ilahay wax ka soo dhamay si toosa ah, isagoon idan qaadanin ah oo shafaacada mushrikiinta haaulaa'i shufacaauna cinda allah yaa u idmay yaa u sheegay shufacaauna cinda allah taas waa shafaaca shirkiya lama ogola midaas ayada ah markaan ka hadlay masala tawxiid waliimaan ta adduunka laakiin waan fasaxan tahay waxaad ka ergeyn hadduu wax bannaan yahay waa lagu fasixi xuduuddaa la diiday in laga ergeeyo xad ilaahay waajibay mamnuuc kama ergeyn kartid weliba malcuun baad noqon meelay shafaacadu gashaa laakiin haddaan maanic kaleo sharciga uusan ku imanin ashafaaca dunyawiya way fasaxan tahay ilaa fi lxuduud ama daalim kaalmayntii ama xaq la xukumaayo ee xashadii hawl kale inay ku soo baxdaan mooy waa inay fasaxan tahay addoonku haddii wuxuu kara aad weydiisanaysa inuu kaaga ergeeyo midka loo ergena hawlu kara ay tahay laakiin shafaacada hadda adduunka ka jirta ee masaa'ila tawxiid gasha ee mushrikiinta iyo qabuuriyiintu aan isku hayno waa ashafaaca shirkiya annagu waxaan leenahay ninka ergeynaya waa inuu muslimu waxida yahay ninka laga ergeynayo waa inuu muslim muslimu waxidaya wain kaana caasiyan ilaahay waxa loo ergeyn waa inuu allah yahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna taas waa inuu fasaxo hadday sidaa tahayna waxaa weeye intuu nabigu noolaa waad odhan karta nabi maxamedow waxaan rabaa maalinka qiyaamo inaad iigu ducaysa ilahay inuu shafaacadaad igu daro howluu nabigu qaban karo oo duca ah waad ka hadli kartaa laakiin laa xayan walaa mayitan howluusan nabigu qaban karin ama sheekhu uusan qaban karin shafaaca ma gasho haddaad tiradaa maanta ilaahay ou nebi maxamed dadku u shafeeco qaadaya igu dar waa tawxiid iyo islaamnimo wey tawxiid iyo islaamnimo wey lann maxaa waa ducaysta allaad bariday laakiin wuxuusan rasuulku awoodi karin nebi maxamedow waxaan kaa rabaa inaad janna i geliso nebi waxaan kaa rabaa inaad naar iga badbaadiso howlahaas nebigu ma awoodo fa innii laa ugni cankum min allaahi shay nabigu asagoo darkiisii kor taagan oo kamaa fi saxix bukhaari wahayri ummadda ku leexinhaya yaa dad muslimiin oo uu garanhayo oo fara badan baa soo baxaaya markaas waana halummo war agga usoo nin baa dhexda ka soo bixi buu ihi nabigu markaasay naarta loo kaxay aniga ayaga dhexdooda intaan kusii socayuna soo socdeen baa dhexdaya laga soo baxahaya markaasaa afka lagu dhufan kulligood biyihii baa laga fiijin markaasa naar lagu shubahaya nabigu wuxuu odhan eh, asxaabi asxaabi waa dadkay waa waan garanhayaa u kaada baa nabi maxamedo ma ogid fa innaka laa tadri maa axdatu bacdak nabi alla war ooma haysid gadaashaa waxay sameeyeen wejigood waad garanaysaa laakiin waxay sameeyeen gadaashaa war ooma haysid naar baa lagu shubahaya nabig wuxuu leeyay dadkaas dad badan oon garanhayo wejigooda ayaa hal ruux ruux mooyn wax soo fakanhayo uusan jirin niman baa dhexda u istaagi markaasa naar lagu shubahaya sida hal baadi ah ayaa mid mid baa soo fakan buuhi darka ya allah ku imanhaya inta kale xaggaa loo kaxeeyey hawshu ma aha hawlu nabigu gacanta iskaga haysto isagoo xagga u dhiga xaggu dhigi waa wax idan ilaahay iyo xukm rabbi ku xidhan wey subxaana wa tacaala qadiyadda marka tashafuc waa iska dhib yarta yaan wax waqti ba lagu bixinin wa fii sunan abi daawuud dhibku meelo badan buu ka socda oo kale wfii sunan abi daud ana rajulan qaala linabiy nin remiya ayaa u yimid nabg sal sl xadidku isagoo dheer xadiiulatidna waa loo yaqaanaay xadiidku duruq badan wuxuu leeyahay mutuun badan oo dhaadheer buu leeyahay hadda lakin shaqo iska soo gaabsaday wa fii sunan abi daud waxaa ku ana rajulan baa qaala linabi subanaha ku yidhi inaa anagu nastashfacu nastashficu cafwan nastashficu billaahi ilaahay baan ka erga dalabnaa calayka dushaada nastashficu biاllah ilaahay baan erge ka dalbaynaa calayka dushaada ilaahay baan ergnoo ergeyl oo nabiga noo ergeylahay baa leehi ilaahay baanu diraynaa oon shaafic ka dhigaynaa aduguna markaas waxaad noqonaysaa ninkii la doonahaya inuu ergada aqbalo baan kaa dhigaynaa wa nastashficu bika adaan ku ergeysanaynaa cala allahi ilaahay wix nagaga xidhan ilaahay wix nagaga xidhan adaan ku weydiisanaynaa adugu laftirkaadu wix nagaga kaa xidhnaana allaan isdabamar e, ilaah iyo rasuulkiisu mid ka dhigay ninka reemiga kaana caraabiya nin reemiya miskiinu ahayo abaar intay ku dhacday xoolihii buu ka calay xoolihii nabi allow waa dhammaadeen lo waa leeatay geeli waa leeday haweenkii guryihii wax kasta waa lagu kala tegay nabi allow hawshu meel xunbay maraysaay inaad noo danqataan alla weydiisanaynaa wuui <clears throat> marka hawshaasuu la yimi nabigu hawsha aad ba uga kullaaday markuu intaa yidhi famaa zaala wayxaka atadri maa taquul war magacii jir waxaad leedahay ma fahmaysa nabigu marka hawshaa khalad weyn buu arkay famaa zaala yusabixu nabigu tasbiix buu bilaabay iyo tanziih iyo taqdiis ilaahay meelka dhac baa yimid eray aan munaasab ahayn baa meesha ka soo baxay ilaahay baan noo ergeeleenahay oo nabi maxamed nooga ergeeleenahay buu ramiyigu yidhi marka hawsha hawl culus wey ma ilaahay baa addoomihiisa axad looga ergeyn kulli madaxu jabinhayaa ilaahay subxaana wa tacaala kuu doon u boqoojinhaya waa kala fiiqay ma ilahay baa axad looga ergeystaa ma ilaahay baa intii la kacayo la hayaan hebel naga qabo ilaahayow ayib hebel wuxuu hayo baan kaa rabnaa ilaahay toos u weydiiso sagaa kaaga soo qaadi ilaahay uunkiisa loo mari maayo innaa nastashficu billaahi calayka ereyga u daran wey wa nastashficu bika cala allahi way yar way roon tahay wa sidar way yar dhaantaa laakiin dhibka hore innaa nastashficu billaahi alayka wey abigu fama zaala yusabixu xataa curifa dalika fii wujuuhi asxaabihi riwayada adiika saxabado dhan baa salsalay waa la cabsaday nabigu tabiix iyo taqdiis iyo takbiir iyo allaweyneyn buu nabigu ku mashuulay saxaabada marka waa cabsadeen muhaajiriin ansaar baa fadhiyey waxaa le meesha ama gantaan la bilowdaa min allahi subxana aggiisa ka imanaya markaasuu nabigu la hadlay oo yidhi wayxaka inahu laa yastashficu billaahi ala aad laa yustashfacu biاllahi calى axadi min khalqi war magacii jir ilaahay subxaanah wa tacaala nooga ergey lama yidhaahdo uunkiisa axad kamida mida ilaahu nooga ergey hebel ilaahu nooga ergey nabi maxamed ilaahu nooga ergey hebe malaga hebel abadan waxaan waa addoomihiis ilaahay baa abuuray wuxuu doono ka samayn karaa shanu llaahi acdama min dalik ilaahay arrinkiisu sidaa waa ka wen yahay innahu laa yustashfacu bihi calaa axadi min khalqih ilaahay nooga ergey lama yidhaahdo axad uunkiisa kamida faaqarahu adiikan dacfi yasiira ku jira cinda bacdi ahli lcilm oo marka maxamed isxaaq baa sanadkiisa ku jira oo cancanayo mudallis ah wadaadaha marka daciifiya abu daawuud baa soo saray xadiidka ibn abi ibn khusayma iyo culamo fara badan ayaa xadiidka soo saara laakiin inuu xasan yahay bay culamo badan maraan ama saxiix bay yahay ixtaja bihi ibnu khusayma fii kitaabi اtawxiid wuxuuna ku sheegay kitaabka ibnu khusayma muqadimadiisa in xadiid kasta uu meesha ku sheego u agtiis saxiix ka yahay xaggana uusan keenaynin min alasaniidi ilaa sanadan saxiixan muxtajan bihi cindah wa sakata calayhi abu daud fii sunanihi fahuwa saalixun cindah waxaa kaloo quweeyey xujaystay ibn xasm fii kitaabi alfisl fi lmilal wاnixal aw alfaslu fi lmilal wاnnixal ixtaja bihi wacaadatu bni xasm anlaa yaxtaja ila ma huwa saxiixun cindah culamada hawsha waa caddeeyen waana og kadalika waxaa saxiix yeela shekhul islam ibnu taymiya isaguna waa saxiix yeela weliba waa difaacay waa daafac canhu difaacan mustamita waxaa kaloo xujaysta addaarimi fii kitaabi alrad cala aljahmiya iyo naqdigaba waa ku xujaystaa xadiidku marka inuu xasan yahay ayaa mxuu ahaaye cad waxyaabaha usii adag waxaa weeye xadiidku mashhuur bu ah mutadaawal fii kutub salaf اlumma oo dhan wax naqdiyana lama hayno mxuu ahaa ila aljahmiya jahmiyada marka u horreysay tira xadidka waa daciif maadaama xadiiu laiid weeyana marka sifaad ay diidan yihiin iyo axkaam alla uu leeyah diidan yihiin buu xadiidku sugahay markaasay fooda geliyeen axaadiida noocaase mashhuurada ee kutub ahlicilmiga ku timid salafkuna ay mareen ay aqbaleen ragga faraha ku tagtaaga waa in aada looga fiirsado wey xadiidku marka inuu xasan yahay xoog badan walcilmu cind allah fa aqarahu nabigaa sugay ku sugay saxaabigii ramiyiga ahaa calaa qowlihi weedhiisii ahayd nastashfic bika cala allah ilaahay nooga ergee baa nabi allow ku leenahay oo ilaahay noo bari oo noo toog hawshaasi waa la ogolaaday wa ankara calayh wuxuuna nabigu ku qoonsadoo ku diiday saxaabigii ramiig aha qowlahu odhaahdiisa ahayd nastashficu billaahi calayk allow nooga ergee nabi maxamed taasuu nabigu ku diiday wasayaأtii tamaamu lkalaami fi shafaaca shafaacada waxay ku saabsan masaailkeed waa iman doonaan التwsل وأحكاmه وأma التwsل إlى الlahi سubحaanaه وتaعالى بأxadi min khلقi fي maطلب يطلبه الcabd min rabه faqad qaala الشheikh ciزالdiin بن السلام cabdالcaزيiز baa loo yaqaana sheekha magaciisa بn cabdالسلام abu محamed wuxuu yidhi sheekhaasi inahu laa يجuuز التwsل إlى الlahi تaعالى إla bالنabiyi slى الlaه عليه لي وسلم in صaxa الxadiiثu fiihi hadduu xadiidka meesha ku yimid uu asaxo hadalka alcizmi cabdisalaam fii fataawaha buu ku jiraa fataawa alcizmi cabdisalaam sabxada boqol labaatan iyo shan midaan matbuuceeda maktabadda taalla marka waynu gaari doonaa insha alla faahfaahintiisa masalada masalada tawasul baa loo yaqaan atawasul luqatan ataqarub tawasulka asalkiisu waa ataqarub waa dhawaasho in la dhowaado waalwasiilatuna waa maa yutaqarabu bihi ila allah wasiiladuna waa shayga alla loogu dhowaado sharcanna tawasulku wa kulu sababin yuusilu ila اlmaqsuudi can ariiqi ma sharacahu اllah wasiiladu ama tawasulku waa kulu sababin yuusilu ila lmaqsuud sabab kastoo ku gaarhsiinaya waxaad doonaysay can ariiqi sharciyin waa in sababku mashruuc nabigu jideeye alla jideeyey diinta oo gashahay kitaabka ilaahay ku jideeyey sunnada nabi maxamed ku cad hawshaasi marka waa waxayna khaas ku tahay nu soo nidhi markaasi fii kitaabi kutubtii hore nu soo akhrinay waana khaasat bilmu'mini almutabici liamri اllaahi wa amri rasuulihi tawasulku wuxuu khaas ku yahay waa sabab kasta iyo ariiq kasta oo danti alle ku gaadhsiinaya ilaahayna jideeyey fii kitaabihi wa sunnati nabiyi ku jideeyey waxaana tawasulku khuseeya oo khaas ku yahay mu'miniinta mutabiciinta liamri اllahi subxaanaه wa tacaala gabagabaduna maxay noqotay altawasulu waa altaqarub ila اllahi biاlfaraa'idi wاnnawaafil waa in ilaahay loogu dhowaado faraa'isha iyo nawaafisha wax kalena ma aha walaysa altawasulu bidawaati الsaalixiina wاlashkhaasi wاlculamaai min alwasiilati fi shay shuqulkuma laha tawasulka sharciga ah waa altawasul ila اllah biاlfaraa'idi wاnnawaafili dadkaasayna khusaysaa khulaasaduna masaladan aad bay u dhib badan tahay waxaa isgalaangala tawasulka iyo istiqaatada laakiin haddii arkaanteeda lagu kala soco isku khaldami mahayaan istiqaatadu saddex rugni bay ku taagan tahay mustakiif mustaqaahu bihi iyo almustaqaahu min ajlihi saddexda rugni bay ku taagan tahay mustakiif nin cabanhayo dhawaaqahaya mustaqaaun bihi ninkii nooca nacaawila lahaa iyo wixi aad ka cabanaysa marka arkaanul istiqaata alaaatun saddex weeye waa mustakiif iyo mustakaau bihi iyo almustakaau hee min ajlihi ninkii loo qayliyanhayay oo rebelow igirid aad loo qayliyanhayay iyo adiga dhawaaqahaya hayay iyo wixii aad ka cabaadaysid ka dhawaaqaysa arkaan istiqaasa waa kaas ama tawasul afar rukni buu leeyahay mutawasilun mutawasalun bihi mutawasalun ilayhi mutawasalun min ajlihi afartaa rugni buu leeya asagu afartaa rugni waa in la kala saaro haddii kale suufiyada kulabi iyo nimaana wax fahansanayn oo mushrikiina ilaahayna iimaan ka qaaday baa ku wareerinaya adoo marka aan wax badan kuu kala baxsanayn mutawasilku waa ninka dhowaanaya ee dantale bikasri siin mutawasil mutawasalun bihi waa ninka lafiisa la qoraxaysanhayo asna wax qaba laleeyahay mutawasalun mutawasalun ilay waxaan ku idhi hebelow hebel wax iiga qaba soo ma aha aniga mutawasil baan ahay hebelow ninkaan leyna waa maxay mutawasalun bihi ninka lagu socdana mutawasalun ilayhi hawsha aan ka hadlaya dhibkii haysteen aan dhiibana waa almutawasalu min ajlihi afartaa rugni ayuu tawasulku leeyahay istiqaasana saddex leedahay wa min shardi alistiqaaati cilmu lmustaqaafi bihi lilmustakiis shardi wey istiqaadadu waxay intaa la dheer tahay ninka mustakiidka ah iyo mustaqaafu bihi waa inays yaqaanaan adoo jidkaa ordahayo iska socda hadduu nin tuuga ila qabo u dhaqaaqi maysid balaaya kugu dhacday mana u yaqaanaa ila qaba ah waanaan ku aqaan balaayabad idhiibi kartahay ninka mustaqaafu bihiga ah ee la kaalmaysanaya wax ii qaba le ama xabadda ila rid aad leedaha ama dhibka ila qabo aad leedaha waa inuu ku yaqaan oo mustaqiidka uu garanayo markaas sheekh cabdilqaadir ow tiraado waxaa lagaga fadhiyaa inaad hasha ceelka ka soo bixisiyo dowga ku dhacday sheekh cabdiqaadir waa ina istaqaanaa adoo sakaraado muxuu ahaaye ka yimid surmiyo anqalaal ka yimid maase sheekh cabdiqaadir baa ku yaqaan baqdaad buu iskaga xawaalan yahay warba kuuma hayo markaas sheekhu way soo fadhiya ku xabaalan biyooley aad leedahay kaala ii qaba oo gaalada ii jabi maba ku yaqaanaba boqol sano ka hor buu qallafay aduguna haddaaba soo ruxlays yaa ku yaqaan aunbaa maxaabsanhaye war islugoynin ninka aad u habar wacan eed waxayla qaba leedahay eed gargaarsan waa inaad istaqaanaan shardigaa waa laazim haddaad tiraada shardi shardi ma aha oo awriyadu ninku dhawaaqo way la socota waaba aaliha caadi ah markaas waa callaamu اlhuyuub wey haday ninka dhawaaqaba garanhayaan oy dhawaqiisa maqlahayaan ninka jooga adduunka cilifkiisa iyo midka latin america jooga iyo midka raas casir joogaba markay dhawaaqaan haday la socdaan waa ilaahyo beenaha noo awliya ma ah waa arbaab wey ila ilaahay baa subxaana wa addoomihiisa la socda dhawaqooda wax kastoo sheegaanna maqlahaya haddii sheekh cabdilqaadir iyo awliyadu meel kastoo joogto markaad bujudhuu tiraadeed cabata ay saa ku qaadahayaan ama ku caawinhayaan oy asmaac alkhalaa'iq oo dhan bahayaan waa u dhammaatay kaba baxa khadkii aadanimo iyo awliya ka baxee allay ciidhisan hayaanba aalihaka iyo arbaab bay noqdeen benya laisu sheegin marka arkaanu tawasul wa arkaanu listiqaaa waa in la fahmo masaladaas maa waxaa raacsan tawasul mujmac calayhi oo bannaan iyo mid mukhtalafaa jira tawasulku waa dhaamaa istiqaaada waa ka sokeeya alistiqaaa cindana waa kufrun wa shirkun waana ijmaacu salafi saalix qur-aankaana caddeeyey ilaahay hayrkii ninkii dhib inuu ka fayda weydiista ilaahnimo u qiray ama yujiib اlmuطara ida dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alard ailaahum maca allah qaliila ma tadakaruun miya aayaddu ahayd mise qaliila ma tadakaruun cafwan idan ama yujiib almuar almuar muxuu yahay waa ninka mustaqiidka ah dhibanuhu waa ninka mustaqiidka ama yujiib almuطara ida dacaah wاlاstiغaaثaةu dacwaة wa ducaa wayakshifu الsuu dhib faydo alla ah sheekh cabdiqaadir baa fayda haddaad tiraa sheekh cabdiqaadir waa ilaah a ilaahum maca allah yujiib اlmuطara wayakshifu الsuuءa hawsha waa in aad loo fahmo alistiqaaثa ayadoo agta iyadu waa shirki iyo kufri iyo gaalnimo muxuu ahaayey ninka mustaqiidkaana waa mushrik almustaqaaثu bihina waa ilaah iyo rabbi adiga agtaada addoonkaysun warba u haynin oo uusan ogaanin laakiin maadaama adugu aad qaabka ola dhaqantay cindaka iyo xaalkaadu mustaqaaثu bihi wuxuu noqonayaa ilaah iyo rabbi buu noqonaya ilaahum maca allah qaliila ma tadakaruun idan qadiyadda annaga agtaada waa istiqaaثa oo saddex rogni ku dhegana ku taagnayd mustaqiid iyo mustaqaaثu bihi iyo almustaqaaثu liajlihi manaadkeedana uu ahaa in ilaahay ilaahay khayrkii la weydiisto maa laa yaqdir caleyh ila allah manaadkainoo kaasua bacda tanqiixi lmanaad waynu soo mara ila tahay wax dhan ma waxaad kari karto ama aad qaban karto in lagaga gargaarsa dhib ma waxaynu ka hadlaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii wuxuu awoodo haddaad addoommaha mid ka mida weydiisato addoonkaa baad ka dhigata aduguna mushrik baad tahay waa inta ama tawasul atawasul mid tawxiidaa jira atawasul biasmaa illaahi wa sifaatihi walilaahi alasmaa اlxusnaa fadcuuhu biha idan yaa raxmaan yaa raxiim irxamnii yaa hafaar adunuub ikfir danbi baad leedahay idan waxaa le markaana waa maxaad ku tawasulaysaa biasmaaءi اllahi اlxusnaa taasi waaba towxiid fadcuuhu biha waxaad ku tawasulaysaa iimaan iyo camal saalixood la timid waxaa tii ilaahu jacaylka aan subanaha jeclahay alla igu dembi dhaaf ma bannaanta mise ma bannaan towxiid iyo iimaan weeye lannu nabiga inaad jeclaato waa waajib fardu min furuud اliimaan weeye haddii kale iimaankaada maba asaxayba gaal baaba tahayba jacaylka nabigu waa sharط asaasia lisaxat اliimaan idan ilaahu jacaylka aan subanaha jeclahay allow igu dembi dhaaf raacidda aan kitaabkada raacahayo allow igu dembi dhaaf towxiid iyo iimaan weeye camal saalixood la timid ilaahay waad ku baryi kartaa lannu camalkaa saalixa ah ee la timid adoonimo buu tusay iyo adoon alla ku xidhan inaad tahay marka ilaah waad ku baryi karta taa waxaa kaloo bannaan taas waa wax adiga ku khusaya keliya asmaada ilahi inaad ku barido camal saalixoo dadka ilahi inaad ku barido in adoon wanaagsan oo ahlu khayr ah aad tiraada ii duceena waa ogol sheekhow baryahan ilaahay anugu waan barye oo waan baryo waxaan tuhunsanay caasibaan waxba badna iga soco waaye adaa la iga dhowo bacaawa ilahay ii bari baatay waa ku ogol lahay caawa markaad niska dambe tukanayso gacmaha baltaagoo addoonkan miskiinka hebel ah in rabbi u naxariisto oo reerka barakeeyo oo faqri baa iga hadhi waaye alla iga jabiyo bukurta caydha iga jabiyo hawlaha bal soo bari waa ku ogol lahay dhiba malaa taas addoon oo nool ii ducee idaa kaana xayan xaadiran la soco hadda xayan xaadiran wey adoo banaanka joogo uusan ku maqli hadaad tiraada sheekh ii ducee baan ku waa culus tahay de shekh ku maqlaa ma ilaahba ku maqlahaya subxaana wa tacaala yaclamu sira wa akfa abadan waa inuu yahay xaadir xayi ah nool ya waana ku jooga ood la idan dalabu adducaa min alsaalixiina walculamaa waa ogal التwaصل بأسmاء الlahi الxusنى وصفاaت الculى waa ogol lahay التwaصل بcamalika الصاalح waa ogol lahay gebagabadu waxay qodobka afraad ba lagu kala baxaaya qodobka afraad waa maxay التwaصل بdawaati الصاaliحiina وأشhخاaصihim bijaahihim bijaahihim ayb muxuu aha akitna yaa ilaahay bijaahi اlmustaفى wاlأwliyaai ama wاlambiyaai bijaahi اlmustaفى wاlambiyaai idan bijaahi sheekh cabdilqaadir bixurmati fulaan bikada iyadoo meelay haysata waa bidco muxtada bacda salaf الsaalix kabiira min alkabaa'irna way ka daran tahay gaalnimada weyn bay ag fadhidaa u dhowdahay oy kulaaxaysaa laakiin ninkii ku dhacay takfiirin mayno waxaan leenahay waa mubtadic daalun mudil mukhti baan leenahay laakiin gaal baa tahay islaantuna way kaa furan tahay dhiiggaadano waa xalaal birtaha lagaa aslo odhan mayno lannu way kala sokeeyaan haddaad tidhahda sheekh cabdilqaadir ii gargaarna waa istikaaho haddaad tidhaahda ilaahay sheekh cabdilqaadir fadligiisa iigu naxariisana waa tawasul laakiin waa tawasulun bidciy kan tawasul bidca a weeye tawasulka sharciga muxuu ahaa sheekh cabdilqaadir oo nool oo kula fadhiya ii ducee ilaahay magacyihiisood ku barido adugu camal saalixood la timid ilaahay aad ku barido ilaahayow boqol kun oo doolar oo meel jaanis gaaban aan ka helay baan oga leexdadayga darta oon xadi kara qaadan karay ilaahu aniga xaaraanta saa oga leexda gaajo allo hay dil haddaad tiraahdo soo war wanaagsan ma aha tawasul bicamal saalixa cifa iyo waracnimo iyo xaal miirad aad aad la timid baa ilah ku baryaysaa maxaa ninkii boqol kun oo dollar meel ka helay waa mahay bahatiyaanku wey soo ma ah boqol kun oo dollar meel iska taala ninka hele waxaa weeyaan waa xooluhu asagu leeyaba ka dhiganaya dadka qaarkood ninkii ka leexday ka sariigtay ilaahay asagu weynaynhaya xaq wuxuu leey inuu ilaahay camalkaa saalixee uu la yimid uu ku baryo hawlaha annaga waa ogola laakiin bidaati eh, fulaan iyo bijaahi sheekh fulaan iyo bixurmati fulaan iyo bifadligiisi xulmis maxaa adiga kaa galay maadaa shaqaysta wadaadkan xurmadiisa iyo fadligiisa iyo jaahiisa maxaa kaa khusay wash khusag asaga alla ilaahay u dhowaaday oo fadliga shaqaystay oo camalka la yimid asiga allah ka xisaabtami ma suuragal baa in aad hebel raashiinkiisa adoon cuna aad ku dheragto gaajaa ku qabatay la socaa tiri muxuu ahaa hebel haaf berisu cunhayaay gaajad ma ku daynaysaa haafka beriska iyo saxanka hebel uu jiidahayo adiga muxuu kuu darayaa idan wadaadkaa jaahiisa iyo fadligiisa wax kaaga xidhan ma jiro hadduu laakiin nool oo kula jooga ii duce waa odhan kartaa ducada inuu rabbi aqbalay inuu diidan allah iskale subxaanahu wa tacaala qadaayaadkaa kooban bay hawshu ku socotaa qaybta u dambaysa ee wadaadaha lafahooda in la qoraxaysto ah ilaahayna loo sii maro ah taas muran baa ka taagan waxaana qabnaa inay xaaraan tahay kabiira meel kabaa'ir tahay bidca tahay diin la'aan tahay laakiin aan lagu gaaloobaynin qadiyadda marka aynu sheekh eh, alimaam ashawkani qadiyadan markuu marhayo waa waa waa barbariiqday tacaakuf badan baa ku jira eh, masaladu sidayd ooma abbaarin daliil iyo mafhuumaan layn buu isku qabtay waa khaldama masalada lakiin waynu baraarujin doonaa amaa sheekh eh, alciz cabdulcasiis ibn cabdisalaam moxamed isagu su-aal baa la weydiiyey su-aal dheer oo ka kooban ilaa dhowr faqro oo kala duwan oo hal dhowr masaa'il xambaarsan baa loo dhiibay waxaa ka midooda ah la yidhi ma banaan tahay in lagu ducaysto oo ilaahay subxaana nabiga lagu dhaariyo oo la ilaahayow allahuma inii as'aluka bixaqi nabiyillaahi muxamed bijaahi nabiyika muxamed hawshaa ma banaan tahay aliqsaamu cala allah bikhalaaiqihi ma banaan tahay markaasuu yidhi asaalatan ma bannaano waana xaaraan xadiid baa soo arooray buu idhi in saxa xadiidka hadduu asaxo xadiidkan soo socduu ka hadlaya hadduu asaxo waxaan leenahay buu idhi ma bannaano waxaan nabiga ka in lagu tawasulo bidaatihi nabiga waxaan ka in lagu tawasulo ma bannaano hadalkiisu wuxuu ahaa ama masalaة الducaaءi faqad jaءa fi bacضi الأxaadiiثi ana rasuula اllahi sal ly slam callama bacض الnaasi الducaaءa faqaala fi أwalih qul allahuma inii uqsimu calayka binabiyika muxamadi nabiy الraxmة whada الxadiiثu in صaxa fayanbغi an yakuna maqsuura clى rasuuli اllahi slى اllah عalيه alي wsلم لأnnahu sayidu waladi aadama وأnlaa yuqsma clى اllahi bغayrih من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون هذا مما خص به, به تنبيها على علو درجته ومرتبته إذا فذكر المقتضي والمانع أيو كهل الشيخ هذا القيمها بدن بوليه وحوليه الأصل وامحي إن إلهي أحدنا لغو دارنين أحدنا أن لغو دوانين لكن حديث بايمد إن بعض الناس نبقى أي ay ka codsay inuu duca baro kadibna uu yidhi waxaad ku ducaysataan qul allahuma inii uqsimu calayka binabiyika muxamadi nabiy raxma xadiidka hadduu asaxo wuxuu keenahayaa xadiidku in nabiga keligii lagu tawasuli karo in awliyada kale iyo ambiyada kale iyo malaa'igta kale aan lagu tawasuli karin lianna alasla waa almancu wuxuu waa cibaado waa qurba waa baryo waa lowdhawaasho daliil kalena ma hayno oo hawshaa fasaxaaya waana xaaraan laakiin xadiidkan hadduu asaxo maanicii baan wax ka soo reebaynaa almuqtadii lilmanci waa maxay walitaxriim shaygu waa inuu cibaado yahay daliil banneeyo oo tashriiciyana aan lahaynin asalkaas nabqa calayhi asalkii waxaa naga saaray daliil khaas ah oo jusi ah oo sheegay nebi maxamed in lagu tawasuli karo xadiidkan hadduu asaxay nabigaan ogolah in lagu tawasulo laakiin ambiyada kale iyo awliyada kale iyo malaa'igta laguma tawasuli karo nabiga maxaa loo fasaxay liannahu wa afdal khalaa'iq baqad halkaas kusoo ururiyey warkiisu isagu sidaas wey shekh islam Eh, abu mxamed kaana faqiihan mutakaliman nexrinan caaliman laakiin fanigan xadiidka waa lagaga ficnaa hada sax wey eh, xaq wey arrinta ayada marka riwaayaadka xadiidka kuma imanin allahuma inii uqsimu calayka binabiyika muxamadin ee saa'ilka afka u geliya sheekh saa'ilka wuxuu soo yidhi xadiidba dadka qaarkood baa ilaahay addoomihiisa ku dhaariya markay baryahayaan xadiidkii marka riwaaya bilmacnaa buu la yimid iqsaam buu ka dhigay risaaladii la odhan jiray alkalimaat naafica markaynu soo maraynay su-aal ullaahi bikhalaa'iqihi waxay aima alxanafiya ka yidhaahdeen abu xaniifa maxamed xasan ashaybaani ibnu caabidiin quduuri abulxusein waynu soo sharxa qadiyadda wax badan lagaga noqon mayo waxaad waxay khusaysay keliya hadalka alciz bin cabdisalaam wuxuu asagu sheegay waxaa weeyaan in tawasulka nabi maxamed gaar lagaga dhigo lidaliilihi اlkhaas inta kalena la diido wadaadka hadalkiisa qiimaha badan ayaa xataa shawkaani wuxuu rabaa inuu khilaafo radiyo in badan baa marka idin yidhi wadaaduhu macsuumiin ma ahee daliilkaa macsuum ah ninku waa nin ahlu tawxiida qiimo badan weliba eh, mushrikiin iyo qabuulin meel saaray laakiin halkan waa ku bariiqday ma khaldamo waa ilaahay bay dhaan soomaalidu cidaan alla ahaynba ushu waa ka dhacdaa markay runta sheegahayaan bimacnaa waa khaldama axadaan alla ka ahaynba ushu waa ka dhacdaa bimacnaa waa khaldama bay kuleeyihin walacalahu waxaa laga yaabaa yushiir arkaan اlistiqaaثa arkaan اtawasul altawasul almamnuuc wاlmashruuc waxbaynu ka tilmaana marka kitaabka inu dareerina ila tahay <clears throat> faqad qaala waama اtawasul in lagu dhowaado ila اllahi ilahay loogu dhowaado biaxadin axadoo min khalqi unkiisa ka mida fii maطlabin ujeedo ama dan iyo muraad yaطlubhu اlcabdu addoonku uu raadinaya min rabbi rabbiga uu ka doonayo faqad qaala qadyada wuxuu ka yidhi asheekh cizudiin ibn cabdisalaam inahu laa yajuusu ma banaano isagu yidhi atawasul ila allahi ilaahay in loogu dhowaado ilaa binabiy duca lagama hadlay ilaa bidaati nabiy wajaahihi baa laga hadlahaya in saxa alxadiidu fii xadiidka hadduu asaxbo anugu ma aqaana sixadiisi fataawadiisa xadiidku waa saxiix laakiin dilaalaa isku hayaa xadiidku inuu asaxo ama daliilku jiro iyo daliiladu waa adaliilu shay-un wdilaalatu shay-un wاlاstilaalu waa shay inaad daliishato iyo daliilkii iyo inaad waxaad u daliishato uu kutusahayo waa dhowr arrimoodoo kala duwan howlahaas marka waynu gaari doonaa wuxuu ihi sheekhu walacalahu yushiir inuu tilmaamahaya laga yaabaa cizudiin ila alxadiid aladii akhrajahu النasaaئiyu fii sunanihi wالtirmidi waصaxaxah wbnu maaja wagayruhum xadiidkii uu nasaa-i soo saaray sunankiisa iyo tirmidi xaggana uu saxiixiyey ibnu maaja iyo hayrkood bay soo saareen muxuu ahaa ana acma nin indhoolo ah ayaa ata nabiya suubanaha ataa ila nabi nabiga u yimid sal allahu calayh waali wasalam faqaala wuxuu ninkii indhoolaha aha yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii usibtu fii basari aragga layga gala waa indho beelay fadcu llaaha lii ilaahay ii bari fadcu llaaha lii ilaahay ii bari lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi tawadaأ weyse qaado wasalli ragcatayn laba ragcadoodna tuko uma qul waxaad tiraahdaa markaad ducaysanayso hadda allahuma inii as'aluka alla waxaan ku weydiisanhayaa wa atawajahu kugu jahaysanaya ay ataqarabu ilayk binabiyika nabigeeda baan kugu soo dhowaan muxamadin ahaa yaa muxamed muxamadow inii astashficu bika ergaan kaa dalbahayaa inaad alla iiga ergeyso fii raddi basari araggayga alla inuu iisoo celiyo allaahuma shafic nabiya allow nabiga ka erga aqbal fiya arrinkay uu ka ergeyna ergada nabigu uu wado ee hawsheeda uu ka hadlahayo ee uu ka ducaynhayo allow iga aqbal wa qaala wuxuu yidhi markaas riwaayo kale fain kaana laka xaajatun dan kale hadday ku ahaato xaaja fain kaana hunaak laka xaajatun fii waqtin aakhar famila dalika ay fafcal mila dalika famila dalika ay fafcal mila dalika wayse qaado ragcatayn tuko kadibna bari wlinaasi fi hada mana fii macna hada qowlaan xadiidkaani marka ya caafwan farada allahu basarahu araggiisi baa alla u soo celiyey markuu sidaa ku ducaystay nabiguna alla u baryey ninka araggiisi baa alla u soo celiyey qaybta dambe fain kaana laka xaajatun famila dalika waa riwaaya shaada daciifa cinda ahli اlxadiid waxaa la infiraaday xamaad ibnu slma waqad ikhtulifa calayh asaga ardadiisu waa iskhilaafeen xamaad ibnu salma aaniya nin asagoo ka xoog badan baa khilaafo shucba la yidhaahdo ikhtalafa aruwaatu calayhi wa hada yadulu calaa cadami dabtihi lihadi riwaaya aaniyan khaalafahu man huwa awhaqu wa axfadu minhu shucbn xajaaj baa khilaafay fa haadihi riwaaya marka waa shaada fain kaana laka hadaysan munkaratan haddaysan munkara ahayn shaada way iska turmidda ayada ah soo haray xadiidka intiisa kale xadiidka intiisa kale qodaadaha marka ayagu qaba tawasulku inuu bannaan yahay bidawaati alwliyaa bidawaati alawliyaa waasulaxaa qaba ayagu waxay daliishanayaan min baab alqiyaas min baab alqiyaas alciz bn cabdisalaamna asagu waxaa weeyaan waa dalaalatu daliili calaa madluulihi buu taagan yahay wadaadaha diidan ee muxuu aha muwaxidiinta u badanna waxay leeyihiin xadiidku meeshaad u qaadeenba ma aha saddexdaa qayboodba lagu dagaalamaya nimankii diidanaa altawaasul bidawaati alwliyaai waasulaxaa iyo nimankii qabay altawasl bidawaati nabiy bidaati الnabiyi faqad iyo nimankii qabay maye waxaa bannaan dawaat اlwliyaai wاlambiyaai wاlmalaa'ikat oo dhanba saddexdaa kooxood ba xadidka ku hardamhaya idan xadiidka yaa ku gar leh inay caddaato hadda la isfahmo marka koobaad waxaan leenahay nin walba waxbuu qadarahaya nin walba waxbuu qadarahaya laabudda min taqdiiri mudaaf allahuma inii as'aluka war dhammaaday wey taqdiir ooma baahno annagu waxaan leenahay biducaa'i nabiyik wa atawajahu ilayk wa ataqarabu ilayk allo waxaan kugu soo dhawaa inaad madluubkayga igu siiso biducaa'i nabiyika muxamed aan ii ducaynhayo anugu waxaan la imid wasaa'ishi waan soo weysaystay waan tukaday waan ku baryahayaa waxaan kaloon kaa baryahayaa nabiga ii ducaynhaye ducada allow inaad aqbasho hawlahaas buu isku daray saxaabigu nabiguna u diray marka biducaa'i nabiyika anagu qadaraynaa suufiye waxay qadareen biducaai bidaati nabiyig bijaahi nabiyig bijasadi nabiyig intuba suuragal wey allahuma inii atawaju ilayka bijasadi nabiyika waa mudaaf la karo bijaahi nabiyika wa fadli nabiyikana waa mudaaf la karo biducaai nabiyikana waa mudaaf la karo annagu haddaan nidhi biducaai nabiyika adiladana waxaa ka ah, waxaan leenahay alslu cadamu taqdiiri wa cadam alxad asal waxaa weeye shayna inaan la goynin waxna uusan go-nayn waxna aan la qadarin baa asal ah qaacidada asalkeed annaguna waan ka baxnay idinkuna waad ka baxdeen anagu waxaan oga baxnay waan caddaysanaynay idinku waxaad oga baxnay daliilkeeda laga raba annagu waxaan oga baxnay waxaan leenahay asal qaacido labaad baa jirta laa yuqadaru ilaa afsaxu lmaxduufaati wa ashaduha muwaafaqatan liqarad haddii wax la qadarahayo ama wax la gooya la niyoonhayo waxaa qaacido ah laa yuqadaru ilaa afsaxu اlmaxduufaati wa ashaduha muwaafaqatan lilgarad meeshan waxbaa ka go-an ducadaana ugu munaasabsan in la qadaro jacala allahu اlkacbata اlbeyt اlxaraama qiyaama linnaasi baa la wadaada waxay dhaheen kulligood mufasiriinta badankood waxbaa goan bay dheheen wixii go-naa baa laisku hayaa waxay dhaheen wadaadda waxaa qadareen oo goan an nasba jacala allaahu nasba alkacbati jacala allaahu alkacbata soo ma ahaadee nasba alkacbati ilaahayna kacbada qotumintu meeshan qotumiyey wuxuu ka dhigay alaabtii la akhriya ka dambaysa waadheen maya maxduuf iyo taqdiir ka qiimi badan baa jir hee jacala allaahu xurmata alkacbati xurmat alkacba iyo nasb alkacba keebaa fiican xurmadaa fiican siyaaqa qur-aanka iyo aayaddu qaabka u socotoo dhan xurmadaa waafaqsan qiimaheeda iyo taqdiirkeeda iyo cadamadeeda laga soo hadlaya iyo axkaamteeda marka nasbi qotomin meel la dhigay waxba kuma xidhna munaasabada kama muuqataba meeqa ilahay khalqi meel qotonshay laakiin waxaa fiican xurma idan alqaacida waa maca alcarabiya waxaa weya laa yuqadaru ilaa afsaxu اlmaxduufaati wa ashaduhaa muwaafaqatan lilgarab waxaan leenahay xadiidkaani wuxuu ka soo bilowday nabi allow ii ducee awalka maxaa ku soo jiray fadcu llaaha lii aakhirka maxaa ku yimid allaahuma shafic الnabiya fiya allaahuma shafichu fiya shafaaca maxay ahayd shaafica hadalkiisa ku aadan in mashfuuculaho loo naxariisto aan wax loo qabto nebi maxamed hadal iyo ducuu ku maqan yahay iyo gurmad ilaahay buu baryahayaa baryadaa nabigu ku jira ducada alla i aqbal buu saxaabigu ku ducaystay awalna muxuu soo yidhi fadcu llaha lii fii raddi basari maqaamku maqaama ducaa wey awalka xadiidka iyo aakhirkaba ducu ka soo hadlahaye idan waxa meesha ka go-anna waa shay ducada khuseeya idan saasa waxaan u nidhi hee biducaai nabiyika taasi waa qaacida qaacidada labaad waxaan leenahay alsiyaaqu yubayinu almujmalaati wa yucayin muxtamilaat qaacida laba saddexaad wey siyaaqa adiladu ay u socoto yubayin almujmalaat shaygii mujmalkaah macnihiisu uusan caddayn wuu caddeeyaa siyaaqa qaabku hadalku iskugu dhacayo sababkii hadalku wuxuu ku socday ujeeddadiisao dhan baa caddaynaysa hadday muxtamilaad jiraan bijasadi nabiyig bijaahi nabiyig biducaai nabiyig kulli waa muxtamilaad idan waxaana siyaaqa tusaya fadcu llaha lii soo weysayso ragcatayn tuko aaniyan aalian waxaa sii daran hadday tahay hawshu bijaahi nabiyika saxaaba uma soo lugeeyeenba gurigiisa isagoo jooga buu iska dhihi lahaa allaahuma rudda basarii bijaahi nabiyik wuxuu usoo lugayey saxaabigu oo nabiga ugu yimid nabigu wuxuu ugu yimid inuu duceeyo hadday hawshu jaah tahay nin walba meeshiisa ku gaadhaysaa adoo nairobi fadhaa bijaahil mustafaa walawliyaai baa kugu filan nin walba ka jili fadhiya bijaahil mustafa ha kaxeeyo miska ninka raascaseer fadhiya bijah ha wada hawsha ada hawl jaah tahay iyo hawl jasad iyo daato adoo halkaada fadhiyaa ku filan inaad la timaado saxaabigu waa soo lugeeyey nabigu u yimid ii ducee buu yidhi nabig wuxuu yihi ducadu garbaabay u baahan tahay laabudda min muqadimaat maxaa ka mid a soo weyse qaado ragcatayn tuko ilaahay bari anna waan baryahayaa hawshii kacabnu rabiicat alaslami oo kale weeye nabi allow nabigu si fiican maan laogu khidmeeyey nabigaa u bogay khidmadiis rabiicow maxaan maanta kuu qabtaa aan kugu caawiya doobna wa ah muusan saxaabigu nabigu wuxuu ka filay inuu yidhahdo nabi allow hawshu waa igu xun tahay eh, gabarh baan u baahnaay saxaabina ad u caqli badanoo badan buu ah kacbnu rabicat alaslami wuxuu nabi allow waxaan rabaa aakharo inaan kula darso aakharo jannada markay muslimiintu galaan dariskaadaan rabaa ilaan dadku daris bay yeelanhayaane inaan kula darsaan rabaa nabig wuxu uhi hawshaa keligee ma qaban karee faacinnii bikatrati الsujuud soo shaqayso isoo tahbiib saxaabigana isoo tahbiib baa la yidhi waxaa la adugu isoo tahbiibo soo weyse qaado ragcatayn soo tuko baryo gal oo khalaawi anna waa khalaaweyn hayaay hawshan laba khalaawaa isku tagtay meeshan duca ka socota الsiyaaqu yubayin اlmujmalaati wa yucayin almuxtamilaat warka annagu waa iska cadyahay saa haddii la diido waxaan leenahay qaacido shanaad mise afraad wey qaacida afraad alqowl اladii yuayiduhu اdaliilu aladilaة اlأkhra aqwى min hayrihi baa qaacida kale ah haddaan laba qowl sidana xadiidku ujeedaa iyo sidana aayaddu ujeedaa iyo daliilku sidana ujeeda haddii lasku qabto qowlka iyo ra'yiga adilo khaarija ay xoojinaysaa ka xoog badan ka kale atawasul biducaaءi الsaalixiin soo adilo ma laha idan waxaan leenahay tana waa atawasul biducaaءi الsaalixiin laakiin atawasul bidawaati الsaalixiin wa jaahihim wa jasadihim lam yarid fii xadiiثin aakhar meella kuma iman waa lugtool laangaab naadir weeye marka hawl cusub hadda soo booday oo kii lagu dhisalaaba muran ka taagan yahay iyo mashruuc la yaqaano adilo leh masku meel bay geli karaan alqowl اladii tuؤayiduhu aladilaة اأkhra arjaxu وaqwى min غayrihi hadi اlqawaacid الثaلaث aw اlarbac markaynu ku kala baxno waxaa xoog badan madhab اlwahaabiya bannaanku yaalla madaahibta kale baaila weeye baaila weeye waxaa u roon madhab alciz ibn cabdisalaam oo asagoo haddee ku gaabsaday qadiya mucayana oo asagu wuxuu yidhi inta kale ma ogolin wuxuu waa cibaado tawasul bidawaati الsaalixiina wاlأwliyaai wاlmalaa'ikati walambiya waa baail mana bannaan liأnna alasla fi اlcibaadati wa atawaquf wاlmanc meel kalena kuma imaanin xadiid khaasaa nabiga sheegay nabiga lagu gaabsado liannahu afdalu min hayrihi ninkaa warkiisu waa roon yahay oo waa dhaama kuwa kale laakiin weli waxaan ku haysana dalaalada xadiidkan ku haysana waxan leey anagu sidaan sheegnay baa ka xoog badan sidaad sheegtay bidaliil bidaliil saxaabadii baa ka tagay hadday bannaan tahay nabigu in jaahiisa lagu tawasulo ama daatisa lagu tawasulo xayan aw mayitan ila isagu wuxuu qabaa bacda cinda wafaati in lagu tawasuli karo nabi maxamed keligii laakiin laa ilaa hayrihi waxaan leenahay nabigu haddii lagu tawasuli kara daatadiisa ama jaahiisa saxaabadu nabigu agtooda ku xabaal maxay oga dhaqaaqeen oo mucaawin abi sufyaan shaam markay abaaruhu ku dhaceen oo ugu roob doonay yaziid bin aswad noo ducee buu baa abaar ku dhacday waa la kululaaday roobdan baa loo baxay markoo la ducaynaya baa layaan maanta ku baxanaa oo hawshan muslimiinta ilahay aduu u barya laga aqbali ducada haddii nebi maxamed lagu tawasulhayo allahuma asqinaa haysan muqiisan bijaahi nabiyika muxamadi nabiy araxmati watawba roobkuu soo fakan lahaa saxaabadii oo nabigu agtooda yahay baa ka dhaqaaqay cumar caamu ramaada iyo khayrkiiba iyo abubakar iyo cumaan iyo saxaaba nebi maxamed ku tawasuleen lama hayo mana soo aroorin atawasul bidaati الnabiyi hadday bannaan tahay alciz bn cabdisalaamow saxaabadu maxay oga tageen ijmaacu الصaxaaba ijmaaca weliba maxfuudkaee taqriiriga ee bannaanka yaal weliba nabigu xusu cumar xadidkii waad garanaysaan ilaahayow markay abaar nagu dhacaan nabigaadaan ku tawasuli jiray uu noo ducayn jiray kadibna roob baan heli jiray hadda nabiga waa dhintay adeerka oo eh, mxuu ahaa nabi maxamed adeerkii cafwan nabi maxamed adeerkii oo cabaas bin cabdialib ah baa ilah ku toosaynaa cabaas oo ducee baa layidhi aamiin baa loo yidhi waa duceeye cabaas gacmuhu la kala baxay ilah wuxuu ihi muslimiinta maanta anay tuhmayn aan agtaada kuu dhowahay waayey lawa ah laftayda waa jilecday madaxu waaya cadaaday muslimiintu waaallow muslimiinta waraabi ayaguna aamiin baa u dheheen roob baa soo fakaday cumar muu nabigu ku galgashay qabrigiisi waaba dariskiisii nabigu muqulgash oo ku weyro nabi maxamed umad maad kasmu yidhaahdo intuu cabaas aadahayo nabigu waa dhintay jaahisna lagu tawasuli maayo daatisa lagu tawasuli maayo laakiin jacaylkiisa diintiisa ku dhaqankeeda raacidiisa in lagu tawasulo waa bannaan tahay laakiin bidaati nabiyina muxamadin wax jira ma aan nidhi alcizmi cbdislamna ijmacu saxaaba baaba'shay qaraa'inta kalean sheegnay qawaaciddina waa baabi'iyeen ama suufiya waxaan leenahay fadacwa cam min adaliil fadacwa camu min addaliil maxaa sheegateen waxaa sheegateen inay bannaan tahay altawasulu bijaahi اlwliyaai wاlanbiyaai wاlmalaa'ikati wاlmursaliin wاlculamaai wاsulaxaai daliilba keena nebi maxamed baa lagu tawasulay idan nebi maxamed in lagu tawasulo waa maqiisu calayhi awliyada howlahana waa mxuu ahay maqiis alcilal jaamicna waa maxay ahlu fadlin wa karaama inay yihiin waa qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq lianna alcilata ida kaanat aqwى fi اlasli min alfarci qiyaaska waa baaطil biijmaci salaf saalix waxaa la ogol yahay farcu iyo iyo asalku inay cillada ku sinaadaan waxaa la ogol yahay farcu iyo asalku cilladu inay farca ku badan tahay labadaa goorbu qiyaas asaxaa laabudda an takuuna alcilaةu akara fi اlfarci min اlasl aw an yakuuna alfarcu musaawiya lilasl laakiin hadday alcilatu ay noqoto akara wa aqwaa fi lsli اlmaqiisi calayhi farcuna ay naaqisa noqoto waa qiyaas baail ah waa qiyaasaan jirin lam yaqbalhu axad min ahli اlcilm qiyaas baaila wey idan maanic manaadkii muxuu ah iyo ciladii nebi maxamed iyo ambiyada nebi maxamed iyo awliyada nebi maxamed iyo culammada iyo sulaxada cila jaamica ka dhaxaysa oo inay ahlu fadlin wa karaamatin yihiin alfadlu wاlkaraamatu wاlkhayru wالsalaaxu waa aqwى wa akar fi maxamed falaa yulxaqu bغayrihi haddaan hadda qiyaaskiina yeella qiyaas اlmushrikiin wey haddaan qiyaaska sheegna waa qiyaas mushrikiin haddaan qiyaas ka soo degnana waxaan leenahay qiyaasna meesha ma yaalle xadiidka waad khalad ka fahanteeni xadiidku jaa iyo fadli iyo baraka midna ma khuseeye waa biducaa'i saalixiin lagu tawasulhayo intaasoo wej inaad u hadashaa laga rabaa dad wahaabi dadi kalada ku taalla walinaasi fi hada almacnaa qowlaan walinaasi fi hada almacnaa qowlaan hainoo joogo wadaadkiina faruhu taagahaya dad badanna waxaa le meelo fog u dheelmadaan cashirka soo yaree cabasha ay soo gaadhay adaa bilaahi towfiiq